alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihudaahu wabacd salaam allahi calaykum waraxmatu wabarakaatu waxaa inoogu dambeeyey mabaxasku shaku kaga waramay tadliiska waxaanu tilmaamay tadliiska tacriifkiisa iyo aqsaamtiisa waxaa jira bacd اlculamaa waxay kala saareen tadliiska iyo mustalax kaloo ay u bixiyeen almursalu alkhafi maxaan nidhi almursalu alkhafi warkeedana labadaa kala saaridooda culimada qaarkood waa israaciyeene waxaynu ugu tegi doonaa kutubaha kale in sha allahu tacaala waay tadliisku laba nooc inuu uqeybsamo ayuu musanifku xafidahu llahu inoo sheegay waxaanu inoo sheegay amhilo iyo tusaalayaal ku saabsan anwaacdaasi waxaa kaloo inoo sheegay tadliis tadliiska nooc khatara oo tadliis tadliisul isnaadka ka mid ah oo maxay la yidhaahdo tadliisu ataswiya mihaalka maaragtay uu mualifku u keenay tadliisu shuyuukha amhiladu u keenay waxaa inoogu dambeeyey mithaalka uu ibn abi xaatim kitaabkiisa alcilal kaga soo naqliyey aabihii raximahum ullah waxaanu inoo sheegay in baqiya ibnu baqiya ibnu lwaliid inuu xadiiskaa ka saaray nin la yidhaahdo isxaaq ibn abi farwa soo ma isxaaq ibn ibn cabdillaahi ibn abi farwa ayuu sanadka ka saaray ayuu sanadka ka saaray ayib waxaa kaluu sameeyey cubaydullaahi ibnu camarna kuniyo aan lagu aqoon oo abwahab la yidhaahdo ayuu isna u sameeyey nacam hada wa su-aalu su-aal qaali wey su-aashaas jazaaka allah khayr waay aynu dersiga dhamayno su-aasha ma fahanteen si aan ku celiya ardaygaasi wuxuu yidhi tadliiska waxaynu soo marnay bu hi ardaygaasi in xadiiska asbaabu dacfi alxadiis inay tahay saktun fi sanad iyo dacfun iyo dacnun fi esh fi raawi ima waa saqdun fi sanad aw acnun fi raawi raawiga marka la tacninaya maxaa la tacniya ima fii dabdihi wa ima eesh wa ima fii cadaalatihi soo ma ayib waay tadliis lisnaad tadliis lisnaad raawi baa meesha laga saaray ama raawi baa meesha ka maqan soo ma warkiisu cadi tadliis lisnaad raawi baa maqan oo haddii raawiga la jaray maalan taliisu taswiyaha raawiga la jaray hadduu daciif yahay dee warku waa cadi saqdun fi sanad baa ku jirta soo ma haddii uu raawigu cid a cid wax ka maqlay uu ka wariyo waxaanu ka maqlinna ciddii uu ka maqlaybu ciddii uu ka maqlaybu may la socotaan horta raawi baa sheekhiisii wuxuu ka wariyey axaadiis badanoo sheekhi uu cilmiga ka qaatay wuxuu ka wariyey wax aanu isaga ka maqal macnaheedu yuu ka maqlay macnaheedu wuxuu ka maqlay qof kale soo ma waa sidaa isaga iyo sheekha udhexaysa waa sidadii buu meesha ka saaray waa sidadaa meesha uu ka saaray de waxay noqon kartaa waa sido dee qawiya xadiiskeeda la aqbalayo waxayna noqon kartaa waa sidaan xadiiskeeda la aqbali karin marka tadliisul isnaad qaabku qaabkiisa qaabku u galay xadiiska dacni ugu noqday waan fahnay buu yihi ardaygaas ee tadliisu shuyuukh noocan labaad ee tadliisu shuyuukha ah ee aynu nidhi raawigii wuxuu ku sifaynayaa sheekhiisii waxaan lagu aqoon buu ku sifaynayaa ma wax hadafaa ku jira ya maalaku wax hadafi muu ku jira sheekhi wuu joogaa laakiin sheekhi muxuu sameeyey sheekhi waxaan lagu aqoon buu ku sheegay soo ma markaa qofku gara la garan maayo sheekha sidee buu u galay asbaabu dacfi alxadiis tajliisu shuyuuq si uga mid noqday ishkaalka ma fahdeen ay naam nacam <clears throat> ishkaalka haddaa fahdeen su aasha waa haynaysaa waxaa waxa uu sameeyey baqiya mihaalka uu sheekhu inoo sheegay aynu u noqone baqiya wuxuu sameeyey sheekh shuyuukhdii kamida sanadka horta wuxuu ka xadfay isxaaq ibn abi farwa ayib ayuu sanad ka saaray cubaydullaahi ibnu camarna muxuu ku sameeyey hmm cubayd cubaydulahi bnu camr wuxuu sameeyey kuniyo abuwahab wahab alsdi abu wahabna cubaydulahi bnu camr looma yaqaano ama caanku aha sidaana wuxuuna u tiiriyey nisbe aan loo loogu aqoono mashhuuraanu ku ahayn inuu reer bani asad yahay isxaaq ibn abi farwana meesha wuu ka saaray meesha uu ka saaro abwaab alasdi ayuu waxa uu yihi wuxuu yihi xadaanaa naaficun abwaab alasdina xadiiska naafic kama warin waadix soo ma cilmi badan bu isku rakibay isxaaq ibn abu farwaha uu gooyey ee uu meesha ka saaray ee uu meesha ka saaray waa raawi haddii uu sanadka lagu arki lahaa aanay cidnaba shaki ka galeen inuu maxay yahay inuu xadiiskani xadiis daciifa oo dacfigiisu weliba daran yahay ta leesh isxaaq ibn abi farwa culimadu waxay dhahan waa matrukun daahib اlxadiid bal ahlulcilmiga qaarkood waxay dhahen waa kadaab imaam axmed wuxuu uhi laa taxilu riwaayatu canhu in xadiis laga wariyaa ma banaa xalaalba maaha ninka noocaasa waa nin bayna ahli اxadiis mashhuura ah. waa nin kahiiru اxadiis laakiin xadiis xadiiskiisu waa waa manaakiir midhan waa mid jaban iyo mid jiisa ma garata nin xaysiisa la qaato maaha sidaa awgeed baqiya halkan muxuu sameeyey baqiya halkan laba tadliis buu sameeyey mid weeye si marka loo ego tadliisulisnaad buu sameeyeyoo dee nin dhan buu meesha ka cunay soo maa nin buu gooyeyba talabaad weeyaane tadliisu shuyuuq buu sameeyo ninka raawigii ardayga u ahaa oo cubaydullaahi ibnu camra kuniya aan lagu aqoon iyo nisbe aan lagu aqoon buu ku sheegay waadix ikhwaan iyo nisbe aan lagu aqoonin ayuu ku sheegay marka culimadu waxay idhaahdeen baqiya waa min afcali الnaasi lihada اlamr marka hadalkaa waxaynu ugu noqonay si aynu u tilmaano isxaaq ibn abi farwa inuu daciif yahay dacfigiisu meeshana laga saaray dacfigiisuna uu yahay dacfi shadiida uu yahay waaya tadliiska maxaa loo sameeya tadliiska asbaabaa keena tadliisu shuyuukha khaasatan waxaa ka mid a ah asbaabta raawiga oo isleh ku badso mashaayikhda oo raba inuu dadka moodsiiyo inuu mashaayikh badan leeyahy waxaa ka mid a ah cidda wax ka warinaya oo ka da-yar lisikari sini shaykhihi isaga ka dayar oo rabo inuu markaa inuu taa qariyo waxaa ka mid a isagoo ninkan iyo isagu ay aqraan yihiin u isleeyahay waa rar hebel ninka hebel ma hebel buu wax ka warinaya say ka noqota yaan la odhani ma fahamti waxaa ka mid a isaga oo sheekha wax ka qaatay in badaan buu noolaa dabeedna niman yaryaroo oo dhallinyaro ah baa soo gaadhayo rag dee isagu caruurtiisa caruurteeda laaleeg oo ninkan aada uga yar baa sheekii la wadaagay sheekhii baa mucamar noqday sheekha sagaashan sano jiray matalan sagaashan kaa sanaba xadiiskii nebiga sala allahu alayh wasalam dhigayey ama inta maalan lixdan sano ka mid a ah xadiiskii nabiga akhrinayay sagaashan kaa sano sagaashan jirkaa ardaygii mar ladkii ugu horeeya wax ka qaatay iyo ladka ugu dambeeya labaduba maxay wadaageen dee labaduba waxay wadaageen inuu sheekhoodii yahay soo ma laakiin laba ladoo isku isku cariya ma yihin sheekh laba ladoo isku cariya maaha si awgeed baa laga waxa wuxuu is odhanayaa mudalisku bal si aan loo odhanin yar yarkiiba isku mashaayikh noqdeen bal sheekhaba magaciisa ma garanaysa takdiga ku samey tadliiska culimadu waxa waa makruuhun jiddan culimmaduna aada bay warkiisa u adkeeyeen ama tadliisulisnaad ha noqdo ama tadliisu shuyuuk ha noqdo waxaanay culimmadu idhaahdeen haddii tadliisku uu yahay qarin sababta keentay ay tahay qarin la qarinayo qarin la qarinayo raawi daciif ah oo xadiiskii tajwiid iyo taswiye lagu samaynayo hadday saa tahay taasi waa muxaram qofka u kasaana qofka u kasaana waxa weeyaan dee warkiisu waa adkaanaya ama ay caddaatay inuu u kasa waa lagu jarxinaya waa wa jarxatun shadiida fii xaqihi raawiga lagu qabto inuu taa u kasayo inuu taa u kasayo waaya su-aasha ku saabsan tadliisu shuyuukh siduu xadiiska cillo ugu noqday jawaabteedu waxay tahay xadiiska waxyaabaha cileeya waxaa kamid a ah raawiga in la garan waayo sax walala alaysa min min il waxyaabaha asaniidda ama ama ruwaadda lagu daro yana ka mid a ah inuu raawigu majhuul noqdo ya inuu raawigi maxay noqdo majhuul ama cadaaladiisi la garan waayo ama dabdigiisi la garan waayo ama cayntiisiiba la garan waayo maaragtaad hagaag miyaanay ka mid ahayn waxyaabaha xadiiska lagu daro ibhaamka inuu raawi riwaayadiisi ka mid a ah magaciisiiba lahaynin ya xadaanaa rajulun iyo can rajulin min bani fulaan iyo ya miyaanay ka mid ahayn waxyaabahaas yani xadiisku u daciif marka sheekhii magiciisa la yaqaanay hebel hebel hebel loo garanayey ee magaciisii marka la sheega lagu yaqaanay la garanayay xifdigiisii iyo dabdigiisi iyo cadaaladiisii marka magacaan ulahaynba loo sameeyo oon laguba aqoonba loo sameeyo magac magacaantiisii kamid a ah, oo aanba been ahayn marka runta laysula eego laakiin oo wejigu ku ansaxaya leh laakiin aan lagu garanaynin marka laga dhigo ya miyaanu noqonaynin qof cadaaladiisi iyo dabdigiisi toon aan la garanin cubaydulahi ibnu camr iminka abwaab alsdi markii la yidhi abwaab alsdi oo yaad ahayd kuu garanay meesha nin baa ku qoran laydha abwaab alasdi lakiin abwaab alasdi oo yaad ahayd ilan raawigu magac buu ku caanbaxay magica uu ku caanbaxay kasoo qaad kuniyuu ku caanbaxay raawigu markuu kunyo ku caanbaxay abu cabdilaahi ama maalan abu maxamed baa la odhan jiray caruur kaluu leeyahay nin caruurtiisa ka mid oon laguba aqoonba ya ayuu kunye uga dhigay haye magiciisii waa kunyadii waa la bedelay magicii aabbihii iyo nisbadiisiina waa la bedelo aabbihii halkii loogu abtirin lahaa awowgii shanaad baa loogu abtiriyey ama afraad nisbadiina waa la bedelay miyaa la garanaya raawigaas lama garanayo maaa maa maxaa jahaalo gelaya marka waxaa jahaalo gelaya xifdigiisii waxaa jahaalo gelaya dabdigiisii waxaa jahaalo gelaya cayntiisii in lasoo soo saaraaba waktiba ubaahanayso waadix sooma sidaa awgeed ayaa tadliisu shuyuukh uu uga mid noqday min asbaabi الطacni fi اlxadiis waadix warkaasi macadi <clears throat> alisnaad اlmucancanu alisnaadu almucancanu isnaadkii lagu wariyey cancanada cancanadu waxa wey can fulaanin can fulaanin can fulaanin can fulaanin taasa waxaa la idhaahdaa isnaadun mucancan muxuu kugu yihi saaib saaxib albayquniya markuu sheegayay tadliiska maya m tadliiska markuu sheegayay wama ataa mudalasun mudalisun ama wama ataa mudalasa nawcaani alawal lisqaau lishaykhi waan waan yanqula can man fawqahu bcan waan wالthani laa yusqiطhu lakin yaصf awصaafahu bima bihi laa yancarif markuu صife aan lagu garanayo ku sheegay asbaxa raawi majhuula raawigi wuxuu noqday majhuul wuxuu noqday midaan la garanayn wuxuu noqday la mid u baahan in la soo ogaado hebel hortayaat ya oo qofka cayntiisiiba la garan layahay cadaaladdiisi iyo dabdigiisa la soo saare cayntiisiba lama garanay hmm. mucancanunka can saciidin can karam wamubhamun maa fiihi raawin lam yusam soo ma mucancanunka can saciidin can karam markaynu sheegaynay hal mulaaxadaynu sheegnay maxaa yaa sheegay mulaaxadadi mucancanunka can saciidin can karam wamubhamun maa fiihi raawin lam yusam mulaaxadaynu beydkaa ka sheegnay markaynu bayqooniyada dhigaynay cariya sheegay hmm. muxuu yihi saaxibu bayquniya bilowga bilowga muxuu yihi wahadihi wadi min aqsaami lxadiisi cidda wakulu waaxidin ataa waxadda soo maha wakulu waaxidin mid kasta nooc kasta tacriifkiisi baan raacinaya mucanacanka markuu yimi wuxuu yihi mucanacanunka can saciidin can karam muu tacriifinin laakiin miaal buu ku sheegay walihada waa lagu mulaaxadeeyey waa lagu mulaaxadeeyey waay laakiin maxaynu ugu cudur daarnay maxaynu ugu cudur daarnay beytka ayaa nadmiga beytka ayaa sidaa keensaday maadaama shicir yahay shicirka ayaa sidaa ku kalifay ma garatay daruur shicir baa saa keensatay inuu sidaa yidhaahdo hadda ma garato waa hagaag waay ninkaasi jaisad buu leeyay marka mulaaxadada xasuustay jaisad buu leeyay alisnaad lmucancan tacriif lmucancanu kaale iyo wa bayaanu xukmihi waxaa jira mucancan iyo muanan waa isku mid labadaa meel baa lagaga wada hadla sheekuna ciwaankum baanu ku kala sheegine wuu soo wadaa muananna waa maxay waa xadiiska lagu wariyey ana fulana qaala ana fulanana fulana ana fulan saa lagu wariyey almucancanu waxa weeyaan huwa lisnaadulmarwiyi waa isnaadkii lagu wariyey biqowli raawi raawigu hadalka uu leeyahay can fulaanin baa laga wariyey fulanna can fulaanin buu ka wariyey fulankanana can fulaanin buu ka wariyey walam yusarix raawi raawigu ma cadaynin bisamaaci maqal culimada ruwaadani ama wax fahamsiinaya asamaaca maqalka wax fahamsiinaya oo inay wax kala maqleen keensanaya mau cadaynin oo waxaa dhici karta mararka qaarkood xadiiska in cancano lagu wariyo laakiin wax cadaynaya samaac inuu ku jiro wax cadaynaya samaac inuu ku jiro marka xadiiska cancano lagu wariyey wax samaaca calaa in la kala maqlay wax cadaynayo sariixoo ku cadina aanu jirin iyo wax tusin iyo toonna ayaa la idhaahaa mucancan walancanatu cancanaduna maxmuulatun cala samaaci bishardayn waa la ysku khilaafay xadiiska cancano lagu wariyey maxaa laga soo qaadaya ma mutasil baa laga soo qaadaya mise waxaa laga soo qaadaya munqaic maxaa laga soo qaadaya maxaa la xisaabinaya maxaa la ysugu khilaafay waxaa la khilaafay cibaaradani waa cibaaro waa cibaaro aan ku caddayn samaac waadix soo ma wixii lagu wariyey wax samaac wax samaac lagu kala qaatuu noqon karaa waxaan samaac lagu kala qaadanin ayuu noqon karaa waa imaara waa cibaaratun taxtamilu samaaca wagayrahu ama taxtamilu samaaca wa cadama asamaac cibaaro aan geyr musaraxa ku caddayn labada midna wey waa isfahanteen soo ma taas waxay keentay in laysku qabto maxaa maxaa laga soo qaaday walcancanatu cancanadu maxmuulatun waxaa lagu xambaaray cala samaaci samaac baa lagu xambaaraya bishardayni markay laba shardi wafisato way noo iman doontahay oo aqwaalba ku sugan ma samaac baa lagu xambaaraya mutlaqan ma inqiaac baa lagu xambaaraya mutlaqan ma shuruud baa loo dhigayaa oo waa la kala tafsiilinaya ma sidee loo odhanayaa waa aqwaalba ku sugan sheekhu uu soo khulaasayey walcancanatu cancanadu maxmuulatun waa mid kuwaa mid lagu xambaaray cala samaaci samaacba in samaac baa laga soo marka laba shardi tawafuraan ee labadaa shardi la wada helo maaha marka midkood la helo marka la wada helo haddii hadduu doonayo inuu yidhaahdo labadaa shardi midkood ayay maxmuula cala samaac ku noqonaysaa siduu odhan lahaa wuxuu odhan lahaa maxmuulatun bisamaaci biaxadi shardayni soo maa biaxadi shardi laakiin maadaamuu ku yidhi bishardayni macnaheed maxay labada shardi waa inay wada socdaan axaduhumaa labada shardi midkood an yakuna raawi inuu raawi ku noqdo weeye maqbuula riwaayati waa inuu noqdaa horta raawigu waa noqdo raawi warkii wargaleena oo saalima min atadliisi tadliisna ka maran hadalkan u fiirso raawigu waa inuu noqdo raawi wargaleena raawiga cancanada wax ku warinaya waa inuu noqdo raawi maqbuulu riwaaya maqbuulu riwaaya maxaa looga jeeda raawi aan la tacnin dabdigiisa iyo cadaaladiisa midna ma isfahan maqbul riwaaya waa maxay raawi dabdigiisa iyo cadaaladiisa midna la dacnin calaa tafaasiilin fi bacdi mawaadiic ama fi bacdi amaakin saaliman waa inuu nin ka maran yahay min atadliis meesha maxaa ka baxay hadduu raawigu marka horeba keyru maqbuuli riwaaya yahay oo isxaaq ibn abi farwa aynu hadda sheegaynay ya ama baqiya ibn lwaliid ama waliid ibnu muslim ama ruwaaddii lamidka ahayd ayaa xadiiska cancano ku wariyey dee isxaaq ibn abi farwa xadiis hadduu cancano ku wariyo la eegi maayo maxaa cancanadan cancanadan xaalkeedu muxuu yahay maxaabaa cancano la eegaa wax ka daran baa meeshaba yaallo isxaaq ibn abi farwa meesha marayo marduudu riwaaya ah marka horeba marka cancanaha isku dawakilin sidaa awgeed culimadu waxay yidhahdeen xadiis isxaaq xadiis maalan baqiya ibnu waliid uu wariyey oo nin baa ku jira baqiyo ka daciifsan maalan waxaa ku jira nin kadaaba ama wadaac beenaaloo beenta dhigdhigaa ya ayaa xadiis ku jira baqiyana wuu ku jira inaad tiraa hada isnaadu daciifun liana fiihi baqiya wa baqiya min asxaabi tadliis waa qalad culimadu ilahay oo see qaladut dee meeshaba wax ka daran baqiyaa ku jire a marka ciladii ciladii rasmiga ahayd waad ka tagtay weeyaan macnaheedu soo fahmi marka an yakuna raawi waa inuu noqdo maqbul riwaay hadduu raawigu keyru maqbul riwaay yahay cancanaha isku dabaqinba ta labaad shayga labaad halkaa kugu sheegay waxa wey saaliman min atadliis raawiga maqbulu riwaaye ahi waa inaan waa inaan lagu sifaynin tadliis weliba waa inaan la odhan waa inaanu ka mid ahayn ruwaadda tadliiska samaysa ee tadliiska aadka u isticmaasha waa inaanu ahayn waayo raawigu hadduu mawsuufun bitadliis yahay cancanana wax ku wariyo fiihi tuhma meeshii gelaysa waadix sooma tuhma ayaa meeshii gelaysa marka halkaa halkaa laba shardina waad ka kala dhigi kartaa midna waad ka kala dhigi kartaa sheekhu halbu iskaga dhigay athani shardiga labaad waxa weeye an yakuuna sheekhu sheekhu waa inuu noqdo sheekha uu cancano wax kaga warinaya ninka cancano wax ku warinaya miman caasarahu waa inuu sheekh ay isku casri yihiin uu yahay oo wa amkana ay suurto gashay liqaa'uhu lahu inuu isagana la kulmay ay suurtagal tahay amkana ay suurtagal tahay eh, wa amkana liqaa'uhu lahu inuu la kulmayna ay suurtagal tahay halkana sheekhu masle kalu kuu sheego labada raawiga cancana cid wax kaga warinaya ciddan wax kaga warinaya isagu waa inay isku casri yihiin waa inaanay suurtagal tahay inay kulmeen hadda inay kulmeen baa shardiga maaha waa inay suurtagal tahay farqi baana udhexeeya hebel iyo hebel labadaa qof inay wada kulmeen waa waa in la ogaado iyo waa inay suurtagal tahay soo farqima dhexeeya magaalay ku wada noolyihiin yihiin gobol bay ku wada noolyihiin yihiin wadan bay wada joogaan meelay isugu yimaadeen amkana liqaau axadima bilaakhr waa suurtagal waxay ahayd inuu midkoodka kale la kulmo suurtagal ma maaa meesha ku baxay meesha waxaa ku baxay inuu raawi cancano wax kaga wariyo nin laba dabaqadood udhexeeya can fulani can fulani marka fulankani muxuuha waa hebel hebel ninkii la odhan jiray uniyo maadaa hebel soo gaadhay haseenaan u soo gaarin hebel oo imisadi baad hebel wax ka maqal maalin heblaayo sanad heblaayo meel heblaayo wax kaga maqal waa kuwa muxadisiinta qaarkood yidhi wallahi ma mayno ilaahay inuu toddoba sano ko dho toddobiyo toban sano kadib inuu ilaahay hebel kuu nooleeyey ya waa dhagax nooga dhig mogta ma fahamti ya saa umalayn mayno bl sidaas uma malaynayno waay midaanay isku casriba ahayn hadduu cancane wax kaga wariyo dee muu soo gaari wey manihi iska cadda de inaanu soo gaadhin waadix sooma waa hagaag nin ay isku casri ahaayeen laakiin aanay suurtogal ahayn inuu la kulmana iyadana dee waa shubhu inuu wax kaga wariyo cancano oo waa maxay waa isku casri laakiin ninna wuxuu joogay ninna halkan soomaaliyu iska joogay ninna australiyu joogay ninka soomaaliya joogaana weligii inuu diyaarad raaco safar galayba inaanu safar gelin baa loogi hal yumkinu hada liqa may suurtagalta mayde inuu ku riyoodo mooyaane soo ma ah. liqaaga riyaduna ma cibru leey liqaaga riyadu cibro ma laha fi riwaaya markit ay fi markit ya mm. <clears throat> fi waa garta inuu raawi idhaa raawi waan ku riyooda warkaa warkaa waxba laga qori maayo dabadna laba xadiis buu sheegay ama shan buu ii sheegay ya an yakuuna shayku miman caasarahu waa inuu noqdo wa amkana ay suurtagal tahay waa in labadoodu isku casri yihiin wa amkanana ay suurtagal tahay liqaau lahu inuu la kulmay haddaba warka dhegeyso washtarada wuu shardiyey albuhaariyu bukhaari wuxuu shardistay bukhaari wuxuu lagama maarmaan ka dhigay iyo ibnulmadini cali bnu oo sheekhiisii waxay shardi ka dhigeen raxmat ullaahi calayhima ilaahay labadoodaba ha naxariisiyo culimadii islaamka kaleba an yahbuta liqaauhu an yahbuta inuu sugnaado liqaa'uhu la kulankiisa lahu isagoo uu la kulmay bitasriixii bisamaacihi minhu siduu ku sugnaanaya bitasriixihi cadaynuu cadaynaya bisamaacihi minhu inuu cilmi ka maqlay walow maratan waaxidatan bukhaari iyo cali bnu waxay leeyihiin labada raawiya cancana wax ku kala warinaya hal mar inay meel isugu yimaadeenoo wax kala qaateen waa inay sugnaato maaha inay suurtogal tahay waa inay sugnaato la hubo maaragtaad marka masaladan masaladan waxay caan ku tahay alimaam اlbukhaari wa sharطuhu fi sanadi اlmucancan marka shard imaam اlbukhaari fi fi hada اlmowطin meelo kale ayaynu ku tafsiilin doonaa marka farqiga udhexeeya waa maxay bukhaari hadalkiisa iyo cali bn hadalkiisa iyo jumhuurka jumhuurka farqiga udhexeeya waxa weeyaan waxa weeye bukhaari iyo cali bn waxay leeyihiin labadaa nin cancanada wax ku kala wariyey inay mar wax kala maqleen waa inay sugan tahay walow mar qura haddii hal mar inay meel ku kulmeen ay wax kala qaateen la sugo asaanida dambe cancanada wa ku wariyeen itisaal baa lagu ambaaraya bishard ina tliis ka madhnaato waadix bishard inay tliis ka madhnaato oo yani aan mudlisahayn sida صaxiixayn uu kuri sheekhu wاshtarada الbukhaariyu wuxuu shardiyey ibnu اlmadini raxmat ullaahi calayhima waxay shardiyeen an yadbuta inuu sugnaado liqaa la kulanka uu la kulmay low isaga bitasriixihi ninka cancan wax ku warinaya inuu la kulmay lahu sheekhiisa inuu la kulmay oo siduu ku sugnaanaya waa bitasriixihi cadaynta oo cadeey bisamaacihi minhu inuu wax ka maqlay oo cadeeyo walow marata waaxida waa in la soo sugo labadaa nin ee cancanada wax ku kala warinaya hal mar inay wax kala maqleen waa in la sugo ugu yaraan waa in la sugo maaha maaha waa inay suurtagal tahay maaha oo suurtagalnimadu waa maxay suurtagalnimadu waxa weeye nin baa magaaladan ku nool culimaa nin aalibu cilmina burcu ku nool yahay labadaa nin dee waa laba waa laba nin oo isku casriga haye waana suurtagal inuu midkoodka kale la kulmo soo ma oo ama sheekhu halkan ka tago burca tago ardaygu halkaa ku arko ama ardaygu halkan yimaado oo ya waxa weeyaan halkan kula kulmo waa suurtagal waxaa kaloo suurtagala ah, dee inay berbere isugu yimaadaan maxaa diidaya fii shay yamnac dee wax mancinaya ma jiro dowro berbere lagu qabtay inay isugu yimaadaan waa suurtagal haadaa waa imkaan waa suurtagalnimo culimadan waay leeyiin jumhuurku waxay leeyihin hadda ixtima hadday imkaaniyadaasi jirto dhib ma laha isku casrina yihiin laakiin bukhaari iyo iyo sheekhiisu waxay leeyihiin waa in hal mar la og yahay inuu midkood mid wax ka maqlay oo hubaan loo hubo safarki ma kale hataas oo labada ma kala fahantin sida saxiixayna waxa wy annahu laysa bishartin fi sixati annahu inay labadoodu kulmaan shardinta la shardinaya walow maratan waaxidatan layse inaanu ahayn bishardin fi sixati ansaxid shardi ansixiddu ku xidhantahay inaanu ahayn wey wa huwa madhabka jumhuurku ee saxiixahay madhabu muslimin muslim imaam muslim madhabkiisii wey iyo waljumhuuri jumhuurka waxa weyaan madhabkoodi culimada badankoodu siday qabaan weeyaan ayuu ku uri wain kaana shardulbukhaariya haba ahaado bukhaari shardigiisu aqwaa mid xoog badan oo wa ashaddu adayg badan oo washadu daran waa meeshay culimadu yihaheen shard lbukhaari ashaddu min shardi muslim shardu lbukhaari ashaddu min shardi muslim leesh leanna bukhaari wuxuu shardinayaa labada nin ee cancane wax ku kala warinayaa in lasoo sugo hal mar inay kulmeen waxna kala qaateen laakiin imaamu muslim iyo jumhuurku waxay ku kaaftoomayaan labada nin ee cancane wax ku kala warinayaa waana inay isku casri yihiin suurtagalna ay tahay inay kulmaan waadix suurtagalna ay tahay inay kulmaan waxaad arkaysaa muxadisiintu iyagoo leh hebel ninka la yidhaahdaa beledkaasuu u dhashay ulimi cilmigana ku bartay culimadiisiina waa ka qaatay hebel iyo hebel wax ka qaatay walam yakhruj min beladihi ama walam yarxal lilcilmi cilmiga uma rixlaysanin cilmiga uma rixlaysan kama soo qaad ninkaa laleeyahy walam yarxal lilcilmi la leeyahay waa reer baqdaad kama soo qaato hadhaw haddii la arko ninkii caalim culama culimadii reer maka ka kamida xadiis cancane kaga warinaya caalimkan reer makana la soo suga inaanu baqdaad weligiiba gelin walow ha isku casri ahaadaanba e imkaaniyatu liqa miyay jirta nacam inay kulmi karaan miyay jirtaa ma jirto ah, ma jirto idan imkaaniyatu liqaaga iyo iyo iyo hubuutu liqaagu inuu sugnaado farqiga udhexey waad fahmi karta marka wuxuu yihi tambi alisnaad isnaadkii almuananu ee ananada lagu wariyey wahuwa qowl raawi weeyaan ana fulanan qaala fulan baa sidaa yidhi xukmu xukmulisnaadi lmucancani buu la xukun yahay isaguna oo macnaheed waa maxay sanad kasta oo xadii oo ana lagu wariyo xadiiska ana lagu wariyo xadiiskaasi waxaa lagu xambaarayaa sidii xadiiskii mucancankaa bisamaac samaac baa lagu xambaaraya bisharayni laba shardi ama saddex shardi marka lakala guro saddexaa shardi waxa weeyaan in raawigu maqbuulu riwaayo yahay ko inuu yahay rajul laa yucrafu bitadliis aan tadliis lagu garanayn saddex shardiga saddexaad waa an yakuuna shaykhu waa inuu yahay cidda uu cancano ama anana wax kaga waranaya miman caasarahu wa amkana liqaauhu bihi inuu la kulmaana ama liqaauhu lahuna ay suurtagal tahay halkaana sheekhu mas'alo dhan oo khilaafkeeda iyo warkeeda leh ayuu ku khulaasay ayuu ku khulaasay xadiiska mucaancanka maxaa la ysugu qabtayna waan kuu sheegayo waxaa la ysugu qabtay can iyo an ana iyo iyo can waa lafdaani ayru sariixaani bish bisama waa laba lafdi on ku caddayn samaac iyo maqal aan ku caddayn waadix sooma hay waay warkeediina sheekhu waa kuusoo khulaasay xadiisu raawi alfaasiqi dhe sheekhu halkaas wuxuu kaga baxay wixii ku saabsanaa saqdun fiesh filisnaad hadda wuxuu gelayaa wixii la odhan jiray acnun fi raawi soo ma ayuu gelaya xadiiu raawi raawiga xadiiskiisii alfaasiqi raawigii faasiq ahaa aw ilmutahami bilkadibi lagu tuhmay aw ilfaaxishi lkaladi ama qaladkiisu xadka ka baxay waxyaabaha lagu duro waxaa ka mid a in been lagu tuhmo waxaa ka mid a waxyaabaha raawiga lagu duro inuu yahay faaxishu in kaladkiisii uu noqdo qalad loo dul qaadan kari waayo ya waxaa ka mid a ah waxyaaba raawiga lagu duro fisqiga iyo iyo in inuu fisqi ku sugnaado fii xaqihi wax inuu faasiq yahay tilmaama siday sida in kabaa'ir iyo wixii lamidkaa ah ay ku sugnaatay fii xaqihi qaala alxaafid ibn xajar raximah llah fi nusati nadar wuxuu yihi man faxusha ninkuu xumaado halaطuhu haladkiisu ninkuu xumaado aw kaurat ama ay fara badatay kaflatuhu dhegweynidiisu fulan kaurat kaflatu waa maxay waa nin aada u moogan ha oo mooganaantiisu xadka ka baxday aw dahara ama uu muuqdo fisquhu fisqigiisu uu muuqdo fa xadiisuhu ninkaa xadiiskiisu munkarun munkar weeye waa marduudun kayru maqbuulin munkarun laa laa yuctamad waa munkar laa yuctamad qultu waxaan idhi buu yihi sheekhu wa adlaqa waxay ku magacaabeen bacdulmuxadisiina muxadisiinta qaarkood calayhi xadiiskii saddexdaa midkood wariyeen alxadiis almatruux xadiiskii laga tegey aw alxadiis almatruuk xadiiskii laga tegey almatruux waa maxay kii la tuuray ama alxadiis almatruumatruuk laga tegay wayutlaqu calayhi aydan sidoo kale waxaa lagu magacaaba daciifun jiddan ayaa lagu magacaaba daciifun jiddan sheekhu halkan dhowrkan saddexdan sababood israaciyey sababtu isu raaciyey waxa weeye mid kasta oo iyaga kamida ah xadiiskiisa waxaa la haha munkar ya xadiiskiisa waa la haha munkar ayib miaalkeenu wax ku fahmi doonaa manfaxusha kaladuhu ninkii ninkii qaladkiisu uu uu aadka u foolxumaaday faxusha khalatuhu macnaheedu waxa weeye waa nin khaladku galay qalad loo dul qaadan kara ma ama qaladkiisa xadka ka baxay qofku mar iyo laba uu qaldami kara aragtad laakiin inuu martabadaa gaadho faaxishu lkhalad ya ama kaiiru lgafla inuu noqdo de qofka waa bini aadana wax dhaafi karaan ama wax hoos mari karaan laakiin inuu noqdo nin afladu aalib ka tahay fii xaqihi waa mima yurad bihi alxadii waadix sooma hay aw karat aflatuhu waa tuu raadinayey waa tuu rabay inuu hubiyo yahya bnu maciin markuu imtixaamayey kuma fadlu abu nucaym fadl bdukayn sooma islaa bal sheekhaagi inay kafladi ku korodha iyo in kale iyo in xifdigiisii wagasho wash iyo in kale ya waa hagaag maxaa kusoo baxday cibaaradii larafsatuhu axabu ilaya min esh min safrati laadkaygu dhacay baa ka fiican buu yihi ayaan ka jecelahay safarkaan soo galay leesh dee waxaan ogaaday sheekaygu nin lagu ciyaari kara inaan ahay waay miaal xadiis matruuki qaala imaam ibn maaja wuxuu yihi raximah llah fi sunan ibnu maaja fi kitaabihi sunan wuxuu ku yihi ibnu maaja goor bu dhintay laba boqol iyo saddex doatanka boqol iyo ah saddex taa tag xadaana yaxya bnu xakiim qaala xadaana abu baxrin qaala xadaana ismaaciil ibnu muslim qaala xadaana abu zubayr maxamed ibnu ibnu muslim ibnu tadrus almaki baa la dhaa ninkaas abu zubayr can jaabirin qaala wuxu uhi kharaja rasuulu lahi sala allahu alay slm yowma fidrin aw adxaa fakhaطba qaa'ima uma qacda qacdatan nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo qaa'imuu khudbadeeyey dabadeedna waa fadhiistay dabadeedna uma qaama haddana waa kaco khudbadii u sii waday muxuu halkan ka tilmaamayaa inuu nebigu laba khudbadood khudbadeeyey soo ma maalin ciid khudbad dee udha uu khudbadda uu nebigu jeediyey ciidda inay khudbaddii jimco kale ahayd ayuu tilmaamaya xadiiskan dhegeyso wa hada isnaadu shadiid dacfi leesh lianna ismaaciil ibnu muslim wa huwa almakiyu weeyaane matruuk lxadiis wey qaala axmed wuxuu yihi munkaru lxadiisi nin xadiiskiisu munkariy wa qaala yaxya bnu maciin wuxuu yihi ismaaciil ibnu muslim ilmaki laysa bishayin waxba ha ka soo qaadin warkiisa warkiisu wax ka soo qaad ma laha ya h qaala cali bn madini wuxuu yidhi ismaaciil ibni muslim ilmaki laa yuktabu xadiiu iska daa in xadiis laga wariye xadiiskiisu in la qoro ma istaahila ataa ah, in la qoro ma istaahil wa qaala camr bn ali camr bn cali alfallaas baa la dhaha caalimkaas wuxuu yihi ismaaciil almaki kaana daciifa fi lxadiisi bwa yahimu fiihi xadiiska wuu ismoodsiin jira wa kaana saduuqan buu ahaa yukiru alad aladkiisa alad wuxuu ahaa saduuq alad badan buu ahaa oo qalad badan gala qaala alimaam ibnu bashraan raximah llah fi lamaali wuxuu ku yidhi miaal labaad buu sheegaya idan xadiiskaasi xadiiskaa sheegaya in khudbadda maalinta ciidul adxa ama ciidulfidri la jeedinayo inay la mid tahay khudbaddii jimcada oo kale oo laba khudbadood laga dhigayo fadhi u dhaxeeyo xadiiskaasaa loo qabsaday xadiiskana xaalkiisa waa kaas balada ahlucilmiga qaarkood waxay ihahdeen ciidda khudbadeedu waa khuba waaxida waadix akhwaan wax julusina uma dhexeeyo saasay ahlucilmigu yidhahdeen ahlucilmiga qayb ka midi ay yidhaahdeen masaladuna dee waa masalo ahlucilmigu ay kaga warramaan kitaabu esh kitaabu esh kitaab lciideyn ama salaatu salaat lciid dee iyo khudabkeeda lagaga warramo wey culimada in in badan qayb ka midna waxay qabaan inay khudbat lciid khudbaddii jumco kalata hay أخبرنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق الطيبي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا حسن بن بشر الكوفي قال حدثنا عباس بن فضل الأنصاري عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي جعفر عن أبيه وعن أبي حازم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان دقيسو قد أتى آدم عليه السلام هذا البيت ألف أتية kacbada wuxuu yimi kun jeer hindiyaanu ka yimi ya lug baanu ku yimi oo lam yarkab fiihina kunkaa jeer kunka jeer buu usoo lugeeyey kunkaa jeer uu kacbada yimi nabiyulaahi aadam ee uu hindiya ka yimi qoladii hindidu waxay odhan doonaan annagaasaa ladiin aha magaraas ya aadam ba halkaasuu deganaa qadata aadamu calayhi salaam hada lbeyta alfa atyatin min alhindi buu ka yimi calaa rijlihi lam yarkab fiihina waa uu soo lugeeyey lug aan waxba soo fuulin min dalika alaaثumiyaةa xaja wa sabcimiyaةa cumra waxaa ka mid ahayd saddex bo waxa weeyaan saddex boqol oo xaj iyo toddoba boqol oo cumro ayay faأwalu xajaةi xajaha aadamu عalayhi الsalaam wahuwa waaqifu bcarafa faataahu isagoo jibriil markii markii ugu horreysu aadam xajiyey isagoo carafo taagan ba waxaa u yimi jibriilu calayhi الsalaam faqala wuxu uhi asalaamu calayka ya aadamu bara allahu nusukak ilaahay nusugaaga iyo cibaadadaada iyo xajkaaga allaha kaaga dhigo xaj mabruura amaa inaa qad tufnaa hada lbeyta annagu haddaanu malaaigtinay gurigan waanu dawaafnay qabla an tukhlaqa intaan lagu abuurin bihamsati aalaafi sana intaan adiga lagu abuurin intaan adiga lagu abuurin ya shan kun sano ka hor ya bihamsati aalaafi sana ayaanu dawaafnay sheekhu wuxuu yihi hada isnaadu daciifu jidda isnaad daciif jiddan wey alcabaas ibn fadl alanصari qala الbukhaari munkar اxadiiث وqال النسائي متروك والqاsم بن cبدiرحمن هو الأنصاري qاsم بن cبدiرحمaنka wax ka warinayaana waa أنصاrي isne qال بن معين وxu hi laysa بشhayin laysa bشhayin wax kasoo qaad malaha wey warkiisu وqال أبو زرع wuxu hi mنkر الxadيiث وqال أبو xاatim wuxu hi ضaعيiف الxadيiثi مضرب الxadيiث marka laba raawi oo labadaba warkoodu aanu wax kasoo qaad lahayn ba halkan galay soo ma idan xadiiskaasi waa maxay xadiis daciifa wey ah, xadiis daciifa wey marka haddaad aragto mid leh dadku hindi bay ka yimaadeen oo nebi aadamba hindiyu degana ya iska ilaali halkan halkanuu rabaa inuu ka qaraabto ma fahamte hay ama xadiiskanuu rabaa inuu wax ku dhiso sidaa wey xadiiu raawi asayi xifd raawiga sayi lxifdiga xadiiskiisa qaala xaafid ibnu xajar raximah llah fii nusat nadr kitaabkiisa nusatu nadarka nukhbat lfikarka uu ku sharaxay wuxuu ku yidhi wlmuraadu bihi sayi lxifdi maxaa looga jeedaa waa man lam yurajax man lam yurajax jaanibu isaabatihi calaa jaanibi khaطahi man lam yurajax waa ka aan laga xoog badnaysiinin jaanibu isaabatihi wuxuu asiibay ka-aan laga laga laga xoog badnaysiinin calaa jaanibi khata'ihi wuxuu gafay si kale haddaynu nidhaahno man lam yatarajax jaanibu isaabatii calaa jaanibi khata'ihi waa raawiga ay kala xoog badnaan waayeen wuxuu saxay iyo wuxuu qalday macneeda maxay ama waa isku mid khata'iisii iyo sawaabkiisii baa isla kaaday ama way iscelcelinayaano way isku dhowdhow yihiin aragtaa raawigaasa waxaa la dhaha sayi lxifdi sayi alxifdi muxuu doonaya sheekhu inu meesha ka saaro dee kii faaxishulaladka ahaa faaxishulhalad waa nin dhinac u shubmay aragtaad nin dhinac u baydhay weyaan oo khaigiisii ka batay maxay iyo qaladkiisii uu xadka ka baxay weyaan wa huwa calaa qismayni raawigaasi la kala saari waayey wixii uu saxay iyo wixii uu gefay ay kala xoog badnaan waayeen ay isku dhowaadeen amaba isku midka noqdeen ay isceshadeen waa laba qaybood in kaana laaziman liraawi xifdi xumaantaasi hadday raawiga mid mid maaragtay laazimtay oo aan weligiiba ka suulin ay tahay fii jamiici xaalaati xaalaadkiisa o dhan mid la socota hadday tahay fa huwa shaadu weeyaan calaa ra'yi bacdi ahli lxadiis ahlulxadiiska qaarkood siday qabaan waxa weeyaan waa shaad ayaa la odhanaya in kaana laaziman liraawi fii jamiici xaalaati hadduu raawigu sidan kusoo dhashayba oo xaalkiisuba uu sidan ahaayo mundu markii la arkay ilaa iyo uu xaalkiisu xifdigiisu sidaa u liitayoo wuxuu saxayo iyo wuxuu gefayaaba ay saa isu leekaayeen ama ay kala bixi waayeen culimada qaarkood waxay leeyihin waa shaad culimada qaar baa saa qaba looma wada dhamo sidaas inuu noocaa shaad lagu sheego laguma looma wada dhamo culimada qaar baa qaba wain kaana suuulxifdi daarian hadduu yahay suuulxifdiga iyo xifdi xumaantu daarian mid kusoo mid ku soo dariday cala raawi oo mulaasim ma aha xifdi xumaantu mid weligiiba dee la jirtay oo miduu kusoo dhashay ama ilaa markuu cilmiga bilaabay ilaa intuu weynaanayay ilaa intuu dhalinyarta mid la socotay maaha ee ma mid daari ah ninkan nin xifdi fiican bu ah xifdigan xifdi xumaantana way kusoo dariday oo maxay ugu soo dariday imaa likibarihi da daweyni ku dhacday waa buu noqdo da buu noqday aw lidahaabi basarihi ama wuu indhabeelay aw liixtiraaqi kutubihi ama kutubtii baa ka gubatay aw cadamiha ama kutubtii hal mar keliya waaye ban kaana yactamiduha waanuu ictimaadi jiray oo kutubtiisa ayuu ictimaadi jiray oo cilmiga markuu dhigayo ama warinayo ama kutubtuu ictimaadi jiray xifdigiisa muu ictimaadi jiray markuu kutubtii waayey ama kutubtii gubatay amaba laga xaday ama xoog lagaga qaaday farajaca ilaa xifdihi xifdigiisiibuu unoqday u is xifdigaaga ictimaad fasaa'a xifduhu markaasuu xifdigiisii xumaaday fahada huwa mukhtalidu kaa waxaa la dhaha mukhtalid raawigaa sayi xifdigii xifdi xumaantiisa xifdi xumaantiisa ay keentay arin ku soo dariday ama da ha noqoto iyo gabow ama indhabeelu indhabeele ha noqoto ama masiibo ku habsatay oo waxa weeyaan maaratay kutubtii oo laga ka gubatay ama kutubtii oo laga dhacay ama kutubtii hal mar keliyun ka baaba'day ha noqoto ya khaasatan hadduu xifdigiisa itimaadi eh, eh, kutubtiisa ictimaadi jiray dabeedna u ciisiri markuu kutubtii waayo dee xifdigaagii ictimaada markaasuu xifdigii iskaga yaca kaa mukhtalid baa la dhaha sayulxifdinimaduna waa taariatun fii xaqihi soo ma waa mid kusoo daride maaha mid uu sidan sidani miduu ku dhashay maaha mid sidan lagu yaqaanay maaha waadix sooma ikhwaan mararka qaarkood ayaa qofka waxaa laga yaaba inuu dawo cabo oo xifdigiisu mar keliya tago ya waxaa laga yaabaa inuu naxo deedna xifdigiisa isku yaaco intay masiiba ku dhacdo inuu xifdigiisa isku yaaco waaniga idinka shekeeyey macalin macalimiinteeda kamid a macaliminta jaamica islamiya wax noogu dhigay macalin kamid a isagiiyo faamiligiisa wada socda cumro ku socda ayaa shil galay markaasaa caruurtiisii intii la socotay xaaska way dhinteen wuu isku yaacay nin aada u xifdi badanna waa isku yaac xifdigiisa anigu waxaan gaadhay isagoo kuliyadda wax ka dhiga oo mararka qaarkood macluumaadka uu xasuusan waaya markuu macluumaadka xasuusan waayo iska dhaafo oo waxoogaa socday macluumaadkii kusoo duxaya markaas wax dura rasawsideyniya marka masiibada qofka sida kadiskaa ugu dhacda ama masaaibku qofka xifdigiisa way taiiriyaan ya qofka xifdigiisa way taiiriyaan ruwaadda xadiiska rag baa kutubtooda gubatay markay kutubtooda gubtay isku yaacay ma garata xifdigooda isku yaacay waa sidaas fahada kaasi huwa mukhtalid weeyaan wlxukmu fiihi xukunka wlxukmu fiihi xukunka lagu xukumayo mukhtalidkuna waxa weeye ana maa xadaa bihi qabla اkhtilaaط wixii qabla ikhtilaatka waxaa la kala qaadaya xadiiskii qabla alikhtilaad uu wariyey iyo xadiisku bacd alikhtilaad wariyey famaa xadaa bihi wixii uu ku waramay qabla alikhtilaadi idaa tamayaza intaanu ikhtilaadin u isku yaacin wii xadiiskii uu ku waramo wariyey idaa tamayaza haddii uu kala ka soocmo kii uu bacd alikhtilaad wariyey hadduu ka socdo qubila waa la aqbalaya waidaa lam yatamayaz hadduu kala soomi waayana tawqifa fiihi waa laga istaagaya wakada waxaa saasoo kale laga istaagaya man ishtabaha alamru fiihi qofkii arrintiisa la kala garan waayo wa inamaa yucrafu dalika arintaa waxaa lagu garanaya un qofka bacda alikhtilaad iyo qabla alikhtilaad sidaa lagu kala garanaya inuu xadiiska qabla alikhtilaad wariyey ama kan bacda alikhtilaad wariyey inamaa yucrafu dalika arrintaa waxaa lagu garanaya biictibaari alaakhiriina canhu ragga ka qaatay baa loo eegaya oo ragga ka qaatay ayaa waxay u kala bixi doonaan ama loo kala saari doonaa rag qabla ikhtilaad wax ka wariyey iyo rag bacd ikhtilaad wax ka wariyey iyo rag labada jeerba wax ka wariyey culimadu waxay dhahdeen raggii qabla ikhtilaad wax ka wariyey xadiiskooda muctamar buu noqonaya raggii bacd ikhtilaad wax ka wariyeyna xadiiskooda waa waa la yska dee waxa weeyaan waxaa loo doonaya cid kale oo xoojisa iyo shawaahid iyo mutaabacaad iyo waxbaa loo raadinaya ragga la kala garan waayo ma bacdilikhtilaad buu wax ka wari mise qabla alikhtilaad bu wax ka wariyey ama labada jeer bu wax ka wariyeyna warkooda waa laga tawaqufayaayo axaadiistooda wax kale loo raadinaya waadix sooma walihada muxadisiintu waxay sameeyeen ruwaadda mukhtalidiinta way ururiyeen kutub bay ka alifeen sheekh ruwaadda mukhtalidiinta kutub baa laga alifay magacaantooda ruwaadii wax ka warisay sababtii ikhtilaadkooda keentay waxa wey goortii ikhtilaadku ku dhacay halkee buu joogay dadeebuu ahaa imise sanuu sii noolaa yaa wax ka qaatay bacd alikhtilaad yaa wax ka qaatay qabla alikhtilaad yaa wax ka qaatay labadaba jeerba harma aragtaa yaa laysku haystaa la kala geran laayahay kula kutubika alif aliqtibaa bimacrifati man rumiya bilikhtilaad kutubtaasuu ka mid yihi aliqtibaa bimacrifati man ruwiya bilkhtilaa ma garat qultu waxaa hi wamaa samaahu alxaafidu sheekhaa leh musanifka wamaa samaahu kii uu ku magacaabay alxaafidu xaafidku shaadan uu ku magacaabay faakharu lmuxadisiina sow mu odhan ikhtilaadku hadduu laazim yahay sababta sayul keentay hadday laazim tahay oo qofku uu la soo dhashayba oo weligiiba sidan uu ahaa culimada qaar baa shahaado haysa sow mu odhan muxadisiinta badankoodu daciif bay ku ilaaqayaan faakharu lmuxadisiina muxadisiinta badankoodu yudliquuna calayhi daciifan daciifayay ku magacaabayaan wayusamuuna raawiyahu daciifa raawigiisana daciifbay ku magacaabaan wamilu isaga ayuu la mid ahday almukhtalidu mukhtalidki aladii mukhtalidkaasoo lam yatabayan aanay kala cadaanin anahu rawaahu inuu wariyey xadiiskan qabla اkhtilaai xadiiskan inuu qabla اkhtilaa wariyey inuu bacd اkhtilaa wariyey raawiga ay kala cadaan weyda mukhtalidkaana isna xadiiskiisu waa daciif qal imaam axmed raximah اllahu fi musnad wuxuu yihi xadaana muusa ibnu daawuud qala xadaana ibnu lahiic can اlxaariث ibnu yaziid can cali bni rabax ana rajulan samica cubaadata bnu saamit eekadawarya ruwaadda xadiiska nebiga salى اllahu alيyه wasalama asmaadooda waa bitalaqi qaabka loogu dhawaaqayo waa l talaqi baa lagu kala qaata waad fahamte soo ma talaqi baa lagu kala qaata sidaa ogeed nimanka ninka aan culimo cilmiga ka qaadanin mararka qaarkood dee talaqikaas min baa ka tuura ruwaaddan qalad buu akrinaya a wuxuu iska odhanaya xadadanaa muusa bnu daawuud qaala xadaana ibn lahuuca ama luhayca ayuu iska ohanaya ma garata ma garata dabeedna maxaa markaba soo baxaysa waxaa soo baxaysa inaanu culimo cilmiga ka qaadan inuu bawsade kabiir yahaa soo baxaysa yaa iska toocsade inuu yahay ayaa soo baxaysa midaan berisaas midaan berisaa ku samayna xadaana musa bn daawud qaala xadaana ibnu lahiica saasaa loo akrinaya lahiica calaa wasni esh faciila waadix ahay can ilxaaris ibnu yaziid can cali bni rabax ninkan cilmi dhigan waxaa laga yaaba inu isaga akriyo aan culimo kala qaadani can cali bni ribax ama rubax inuu isaga akriya laga yaaba maaragtaas ana rajula samica cubaadata cubaada ibnu samit magaciisu waa sidaa cibaada ibnu samit maha sheekh ma garata xadaana cibaada ibnu samit haddaad maqasho ama nin xadiis akrinayo le cibaad bnu saamit waa ninaan cunin wax ka qaadan sha ah, bnu saamit weeye hay <clears throat> radia allahu canhu yaquul isagoo le kharaja calayna rasuul اllahi salى اllahu alيه waslm faqaala abu baa yihi qumu kac nastakiidu birasuuli اllahi salى اllahu alayh waslm min hada munaafiqi waani nakiciya aynu nebi maxamed u kaalmaysano oo ugu habar wacanno munaafiqaas ah, faqaala rasuulu lahi sal اla alيه wasm wuxu uhi laa yuqaamu lii inama yuqaamu lilahi wahada isnaadu daciifu weeye lidacfi ibnu lahiic fainahu ibnu lahiic sayiu lxifdi weeye wasdaada su-an bacda ikhtilaadihi ibnu lahiica markiisa horu wuxuu ahaa sayiu lxifdi sayiu lxifdinimadii wuxuu ku darsaday in aakhiru cumrihi ina ikhtilaad ku dhacay markiisa horeba xifdigiisu ogashogashbuha isagoo marka horeba dhutinaya ya oo la haysto oo lagu haysto xifdi xumaan ya ayaa xifdi xumaanti maxaa ku biiray ikhtilaa ikhtilaad baa xifdi xumaanta uga biiray wasdaada su bacda ikhtilaaihi sidaas wey marka iyaduna sidaas weyaan halkaana sheekh wuxuu ku sheegay xadiiska uu wariyo raawi xifdigiisu uu sayulxifdi yahay iyo xaalkiisa waxaa kaloo inoo sheegay xadiiska uu wariye raawi faaxishu اlkalada ama mutahamu bilkadiba ama raawi habata fisquhu ya faasiknimadiisu ay sugnaatay xadiiska in la idhaha isagana munkar ma aragtaad isaga in munkar waay hmm. marka waa saas wuxuu ku xigsiyey sheekhu majhuulka xadiiskiisi almajhuul waa nin la garan waayey soo ma ya majhuulku waayo waa nin la garan waaye marka wuxuu keeni doonaa aqsaam badan oo ku saabsan waxa weeyaan xadiiskii oo ku daciifay xifdiga raawiga dacfigiisa ama cadaaladiisa dacfigeeda ayuu sheekhu keeni doonaa halkaasuu dersigeena maanta ku joogayaa subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astaqfir watuub ilayk